bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquluhu man bihi sudaacun aw xumaa aw gayruhma min alwjaac baabu bayaani maa kii cadayntiisii u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay qofku uu dhahayay man bihi sudaacun qofkii uu yahay madax xanuun korkiisa ama dhexdiisa aw xumaa ama qandho qofkay dushiisa tahay aw gayruhumaa qandho iyo madax xanuun wixii kasoo haray oo min al awjaaci xanuunyo ah qofkii xanuun qabo waxa uu dhahaya rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can ibni cabaasin radia allahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana wuxuu ahaa yucallimuhum inuu baraayo <clears throat> min alwjaaci xanuunka xanuunyaalka dartooda kullihaa dhammaanteed wa min alxumaa iyo qandhadii an yaquuluu inay dhahaan bismi illaahi alkabiir allihii wey allihii magaciisii allah subxaanahu watacaala magaciisa yaan kaalmaysanayaa alkabiiri allihii weynaa <clears throat> nacuudu billaahi allaan ka magangelaynaa alcadiimi allihii weynaa min shari cirqin xidid shartiisaan ka magangelaynaa nacaarin oo dhiig fara badan oo ka buuxo nacaarin markaa saasaa lagu fasiray almumtali-u min addami yani xidid dhiig badanoo faasida markaas yacni u galay ayb ama yacni min shari cirqin xidid shartiisaan ka magangelaynaa nacaarin oo dhiig burqanayo ayb oo dhiig burqanayo oo min shari xari naari naarta kuleylkeedana ilaahan ka magangelaynaa sidaas ha yiraahdo ayb xadiidkan marka wuxuu qoray ibnu xajar wuxuu tilmaamay in xoogaa wuxuu yidhi wayutacajabu min ashaykhi fi iqtisaarihi fi nisbatihi ila bni sunniyi xadiidkan rag badanaa wariyey marka waxaa la yaab le buu yihi ibnu sunni keligii inuu ku gaabsado ayb oo imaam axmedaa wariyey ibnu abi shayba wariyey <clears throat> ayb imaam axmed musnadkiisa ayuu ku wariyey markaasuu yihi yutacajabu min ashaykhi fi iqtisaarihi fii nisbatihi ila bni sunniyi marka in imaam axmed warintiisa la sheegay ahayd marka inuu ibnu sunni ku gaabsado maba ahayn ba alimaam nawowi raximah llah ayb wayanbaqii waxaa habboon an yaqra'a calaa nafsihi naftiisa inuu ku aqriyo alfaatixata waqul huwa allaahu axad waalmucawidatayn wayanfuha uu afuufo fii yadayhi labadiisii gacmood kamaa sabaqa bayaanuhu wa an yadcuwa inuu ku ducaysto biducaai alkarbi alladii qadamnaahu murugta ducadeeda ee aan soo hormarin laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim baabu jawaazi qowli lmariidi ana shadiidu lwajaci aw mawcuukun aw waa ra'saah wanaxwa dalik wuxuu u baab yahay baabkaani qofka jirani inuu yiraahdo banaanaanshadeeda ana shadiidu lwajaci yaa ana shadiidu lwajaci uu yiraahdo anigu waxaan ahay xanuunkiisu miduu daran yahay aw mawcuukun nin qandhaysan baan ahay aw amase waa ra-saah alla madaxaay inuu yiraahdo wanaxwu dalika iyo wixii la mid lamida ah. wa bayaani annahu iyo caddayn la caddaynayo shanigu inuu yahay laa karaahata karaaho fii dalika inaynan ku sugnayn idaa lam yakun haddii uunan ahayn shay-un wax oo min daalika kaagaas aan soo sheegnay ka mid ah cala tasakhuti haddii uunan ahayn waxyaabahaas markuu qofka dhahayo cala tasakhuti iscaraysiin qadarka layska caraysiiyo wa idhaari iljazaci iyo argagax muujintiisa haddaynan ahayn ninkan haddii argagax uusan muujinaynin qadarkana uunan u caroonaynin inuu yidhaahdo xanuun daran baa ahaayo laa ba-sa wax dhibo ay leedahay malaha baabkan saas u baabeeyey rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal dakhaltu cala annabiyi sal allahu calayhi waalihi wasalam nabigan u galay wahuwa yuucaku isagoo la qandhaysiinayo qandha ay karkarinayso famasastuhu waan taabtay famasastuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka adiga latuucaku waa lagu qandhaysiinayaa wackan shadiidan qandhaysiin daran qaala waxa uu yidhi ajal inii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum aniga waa la iqandhaysiiyaa sida laba nin oo idinka idinka mida loo qandhaysiiyo oo kale marka innii uucaku taas waa meeshuu ka rabo marka nebigii baa yidhi aniga waa qandhadaa waa lay qandhaysiiyaa warawaynaa fi saxiixayhimaa can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal jaa-anaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam nabigaa noo yimid yacuudunii isagoo isoo booqanaya min wajacin xanuun ishtadda bii aniga igu adkaaday faqultu waxaan idhi balaqa bii wuxuu i gaarsiiyey maa taraa waxaan aada arkayso wa ana duuma balaqa bii waxaa i gaaray aniga maa taraa waxaan aada arkayso wa ana anigana duu maalin maal qof u saaxiibaan ahay oo nin xoolale baan ahay walaa yarisunii mana i dhaxlaysa ila bnatii gabadheyda maahna cid kale ima dhaxlayso wadakara alxadiid xadiid dheer buu ahaa wuxuu ka wadaa marka maxalushaahidkiisa balaqa bi ma tara xanuunka yacni waa igu darnaadayoo waxaan aada arkayso ayuu gaarsiiyey ayuu ila gaari taas marka waxay ku tusaysaa in la dhihi karo nebigana ma dhihin waa dambaawday saasaa dhihin ma dhihin warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can اlqaasimi bni muxamed qaala qaalat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay tihi waa ra-saah alla madaxay faqaala nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama bal ana waa ra-saah iska badaayay adiga adige aniga laftirkayga madaxaygay waa ra-saah wadakara alxadiida ayuu sheegay fahada alxadiidu bihada lafdi mursalun xadiidkan waxa uu yihi bihada lafdi waa mursal ayb ayb wuxuu leeyahay marka eh, ibnu xajar ina alxadiida bihada lafdi mursal oo imaamu nawowi uu yiri yuriidu ana alqaasima bna muxamed saaqa qisata ma adrakaha wuxuu ka wadaa qaasima bna muxamed ibn abi bakar oo taabici ah ayaa qiso uunan joogin ayuu sheegay waa mursal marka ayb walaa qaala mana dhihin ina caaishata ishata akhbarathu bihaa inay caa u sheegtayna ma sheegin laakin ictamada albukhaariyu calaa shuhrati alqaasim lisuxbati camihi wa riwaayatihi canha laakiin maadaama eedadiis ay caa-isho tahay wax badanna uu ka wariyo shuhradaas uu bukhaari iska ictimaaday ayib xadiidkana marka wuxuu tusayaa waa ra-saha in la dhihi karo ayuu sheega oo qofku inuu inta madaxa qabsado alla madaxaayo u dhihi karo baabu karaahiyati haddaynan ahayn waay laakiin qadarkoo loo caroonayo haddaysan ahayn baabu karaahiyati tamani lmowti lidurin yanzilu bilinsaan wa jawaasihi idaa khaafa fitnatan fii diini baabu karaahiyati tamani lmowti geerida in la tamaniyo oo geeri la jeclaysto oo alla ma iska dhimatid qofka yidhaahdo nicida la nacay lidurin yanzilu bilinsaan dhib qofka kusoo degay darteed adduunyadii baa gees walba xoogaa cariiri uga soo noqotay dhib ayaa kusoo degay marka markaasuu geeri maan iska dhinto yiri ilaahu aan dhintaba ma fiicna taas waa karaaho wa jawaasihi banaanaanshihiisa in geeri la tamaniyo idaa khaafa haddii uu ka cabsado fitnatan fitna fii diinihi uu uga cabsado laakiin marka diintaada ay fitno soo gasho ood istiraahdeed markaan waa kuu dhammaatay diintaadii kuu badbaadi mayso markaas inaad tiraahdid waa banaantahay dhimasho inaad tamanisid ayb marka xanuun kaa batay inaad dhimasho u tamanisid waa la diidaa diintaada darteed inaad dhimasho u tamanisidna waa la ogolay rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yihi laa yatamanayanna axadukum midkiin yownan tamaninin almowta geeri min durin dhib dartiis asaabahu asiibay fain kaana haddii uu yahay laabudda faacilan midkii samaynayo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allow axyinii inoolay maa kaanat ilxayaatu intay noloshu khayran li ay i tahay watawafanii ilaahu i oofso idaa kaanat ilwafaatu geeridu hadday tahay khayran ley aniga mid khayr i ah hadday tahay haday geeridii khayr ii tahayna ilaahu i oofso oo idil saahadha ilaahu hadday nolosha khayr ii tahay noolay hadday geerida khayr ii tahay idil ayb haddiiba uu sameynayo saahadho laakiin inuu yidhahdo ilaahu iska kay dil marka geerida maa khayr ugu jirtaa noloshii miyaa khayr ugu jirtaa ma oga isaga ayb diin markay tahayna in la tamaniyaa markaasi qofku inuu dhinto oo yacni si aanay diintiisa uga fidnoobin waa bannaantaha iyadana oo cumar radiallahu canhu baa waxaa laga wariyey inuu yidhi ilaahow da-deydana waa weynaatay dadka aan madaxda u ahayo racyadeyda shacabkayguna aada u batay ee ilaahu iska kay oofso ayuu yiri oo jidkaaga igu dil oo igu oofso ayb sidaas ayuu yidhi qaala alculamaau min asxaabina wagayrihim waxay yidhaahdeen haadaa idaa tamanaa kan waa haddii uu tamaniyo lidurin dhib iyo dartii haddii uu geerida u tamaninayo wanaxwihi in tamana almowta geerida hadduu tamaniyo khawfan cabsi calaa diinihi oo u cabsado lifasaadi zamaani waqtigii oo xumaaday oo kale maalan iyo wanaxwi dalika lam yukrah lama nacaayo markaas oo lama nicin gaalada laakiin hadday dadka aan diinka ama iimaanka aan lahayn si kastay doonaan lacag ha u haystaan xoola ha u haystaan raaxo kasta ha ku jiraan hal dhib oo soo food saaray ama jiro ku dhacday darteed ayay la waashaan oo ay isu dilaanba qaarkoodna brobalem yar marku qabsado isagoo labaatan iyo dhowr jir ah oo cumrigiisii meelihii dhallinyaronimada ku jiro ayuu isgubaa ama uu isdilaa ama uu iska soo tuuraa buundo dheer oo iska soo tuuraa si markaa naftiisa uu u gooyo waxaasoo dhan waxa keenaya waxay tahay macsida iyo qalbiga mugdiga la noqday macsida ayaa keeno saa darteed marka qofka muminkaa sidaas ma aha xaaladiisu waa iska adkaanaysaa waa iska safraa geeri ma tamaninayo kulamaa uu safrana ajar iyo darajo a ilaahay siinaya ayb laakiin marka diintiisa loo yimaado markaasoo kale intay diinta ka halaabi lahayd inuu iska dhintaa u fiican ayb waxyaabahaas marka gaalada ku kacayaan iimaan la-aantaa keenaysa marka qofka inuu isku dayo in iimaankiisa ou yacni xoojiyo weeyaan ayb ilaahayna uu ku mahadiyo allihii muslim ka dhigay oo aan gaal ka dhigin ayb maxaa yeelay yacni eh, iyagu gaalada marka dhibaato laga yaabo bil ku xalismi karto ayuu isku dilayaa wixii iyaga la dhaqan noqdayo isla muslimiin ahaayna saasoo kale unbay qaar kamida ay noqdeen baabu istixbaabi ducaai linsaani bian yakuuna mowtuhu fi lbaladi shariif baabu istixbaabi ducaai linsaani qofka ducadiisa sunanimadeeda caddeynteediibuu u baab yahay bian yakuuna inuu ahaado mowtuhu geeridiisa uu saa ku ducaysto fi lbaladi shariif beled sharaf badan oo fadli badan qofka inuu ilaahay ku oofsado inuu weydiisto taa inay banaan tahay bal ay sunno tahay rawaynaa fii saxiix lbukhaariyi can umi lmu'miniina xafsata binti cumar radia allaahu canhumaa qaalat qaala cumaru cumar waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow ursuqnii ilaahu igu arsuq fii sabiilika shahaadatan shahaado igu arsuq fii sabiilika jidkaaga aan ku qaato inaan shahiido oon jidkaaga ku shahiido ilaahu igu arsuq wajcal mowtii geerideydana ka dhig fii baladi rasuulika rasuulkaagii beledkiisiina geerideyda ilaahu dhexdiisa ka dhig meesha sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan iri ayay tiri xafsa annaa yakuunu haadaa annaa ay kayfa sideebaa yakuunu haadaa kan oo u ahaanaya waxay la yaabtay ilaahow jidkaaga shahiid iga dhig madiinana igaga dhig dhexdeeda igu dig madiina gaalo lagulama dagaalamo see marka ay ku dhacay inuu shahiidna noqdo magaalada madiinana uu ku dhinto madiina ilaa muslimiintaa degan ayb gaalana markaas dagaalkooda kama socdo way la yaabtay marka qaala waxauu yidhi cumar ya-tiini allaahu bihi ilaahay baa iila imaanaya idaa shaa haddii uu doono allah iila imaanaya iska daa buu yidhi adig haddii ilaahay doono xadiidkan marka asarkan marka waxuu tilmaamayaa qofku inuu beled kheyr badan dhihi karo ilaah igu dil meeshaas ayb oo geeri oo ku tamanin karo meeshaas ilaah wadkeeya meeshaas ilaah igu geli saa inuu dhihi karo ma garatay waxay la yaabtay marka cumar radi allahu canhu gabadhiisa umulmuminiinna waxay la yaabtay sida ay isu qabanaysa marka inuu dagaal jihaada ku dhinto madiinana uu ugu dhex dhinto maadaama madiine aan dagaalba lagu dagaalamaynin muslimku haystaba markaasuu yidhi ilaahay siduu doonuu yeeli karaa iska dhaaf adiga wayna dhacdayoo cumar waxaa dilay nin majuusi ah oo nin u shaqeey jiray muslimiinta ka mid a ah ayaa intuu salaadii subax soo galay cumar oo dadkii tujinaa ayuu midi inta u qaatay ayuu duray dhowr nabar ku dhuftay markaasaa cumarna marka uu salaadii soo gaabiyey jiradaasaa marka ay noqotay geeridiisii marka waakaasa gaal baa dilay madiinana lagu dilay isagoo salaad ku jirana waa la dilay ayb xadiidkan marka bukhaari ayaa wariyey min dariiqi zayd bni aslam can abiihi <clears throat> can cumar uma rawaahu mucallaqan ayb wa qaala bnu zurayc can rawx bni lqaasim can zayd bni aslam can ummihi can xafsata binti cumar radia allaahu canhuma qaalat samictu cumara xaafidku waxa uu yidhi fatxulbaariga wa qaala bnu zureyc wasalahu lismaaciiliyu can ibraahima bni haashim can umaya wasaaqa alxadiida bitamaamihi ayb ayuu soo kaxeeyey markaas ayb baabu istixbaabi tatyiibi nafsi almariid qofka jiran naftiisa in la wanaajiyo oo yacni niyadda loo dhiso sunanimadeediiba u baab yahay caddaynteeda rawaynaa fii kitaabay tirmidiyi wabni maajah biisnaadin daciifin can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa dakhaltum calaa mariidin mid jiran haddaad u gashaan fanafisuu lahu ka nafisiya fanafisuu lahu u nafisiya fii ajalihi waqtigiisa <clears throat> ayb yani ka fayda waaye isaga yani faraj iyo u sheega ayb faina dalika kaagaasi laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo wayuayibu nafsahu nafsadiisana waa wanaajiyaa ayb waxna ka celin maayo warkaas wanaagsan ood dhahaysaan ood qalbigiisa aada niyadda ugu dhisaysaan Eh, waxna eh, waa naftiisana wuu wanaajinayaa ayb ayb wuxuu leeyahay marka meeshaan waxaa ku jira xadiidkan isnaadkiisa daciif ayuu yiri imaamu nawowi muusa bnu moxamed ibnu ibraahim ayaa ku jiro xaafidku waxa uu yiri qaala abu xaatim alraazi aljinaayatu fi axaadiidi cuqbata bni khaalid can muusa bni muxamed bni can muusa bni muxamed ibni ibni muxamed ibni muusa can muusa bni muxamed weyaan xaggaasay ka timid min muusa bni muxamed walaa danba licuqbata fiiha qultu waa cuqbatu min rijaali saxiix wamuusa dacafuuhu walam ajid fiihi liaxadin tawhiiqaa ninkaasa ah marka xadiidka ku jiro ayb wayuqnii canhu waxaa deeqayo kaa xaggiisa ka deeqaya xadiidu bni cabaas radia allahu canhuma assaabiqu fii baabi maa yaquuluhu lmariid laa ba'sa tahuurun in shaa allah niyad dhis waxaa ugu ah marka oo ka deeqayo qofka jiran niyadda wax loogu dhiso laa ba'sa tahuurun in shaa allah in la dhaho ayb baabu الthanaaءi clى اlmariidi bimaxaasini acmaalihi wanaxwiha ida ru'ya minhu khawfu liyadhaba khawfuhu wayuxsina dannahu birabihi subxaanahu watacaala baabkanna wuxuu u baab yahay qofka jiran in la ammaano acmaashiisii uu sameyn jiray fiicnayd in lagu ammaano haddii la arko inuu ka cabsanaayo inuu cabsanaayo ee marka la arko si cabsida ay uga tagto dhanniga rabbigiina waxa uu ka malaysanayana uu wanaajiyo baabu thanaa'i ammaan tii bannaanaanshadeedii caddaynteedii buu baab yahay cala almariidi la ammaano qofka jiran bimaxaasini acmaalihi acmaashiisa kuwooda wanaagsanna lagu ammaano wanaxwiha iyo wixii la mida idaa ru-iya minhu khawfun haddii cabsi laga arko liyadhaba khawfuhu cabsidiisa say u tagto wayuxsina dannahu malihiisana uu u wanaajiyo birabbihi uu malaynaya subxaanahu watacaala qofku markuu jiran yahay inuu daniga alla wanaajiyaal rabo oo ka qabo ayb oo ta aada u wanaajiyo rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasi radia allahu canhuma anahu qaala licumara bni اlkhadaab radia allahu canhu buu ku yidhi xiina tucina cumar markii la duray wakaanahu yujazicuhu ayb waab isagoo uu argagaxinayo yaa amiira almu'miniin walaa kullu daaka ayb kaagaas dhammaantiis maaha qad saxibta rasuul allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigii ayaad la saaxiibtay haddaa cumar tahay fa axsanta waad hagaajisay suxbatahu saaxiibtinimadiisa uma faaraqaka nebiga waa ku faaruqayo waa dhintay wahuwa canka raadin isagoo raalli ka ah xaggaaga uma saxibta abaabakrin ayaad la saaxiibtay fa axsanta suxbatahu suxbadiisii baad wanaajisay saaxiibtinimadiisii uma faaraqaka waa kaa tegay wahuwa canka raadin isagoo raalli ka ah uma saxibta almuslimiin muslimiintii baad la saaxiibtay cumarow fa axsanta suxbatahum suxbadoodii baad wanaajisay wala in faaraqtahum haddii aad hadda adiga faaruqdood ka dhimata dadka muslimiintana la tufaariqannahum waad faaruqaysaa wahum canka raaduun iyagoo raalli ka ah ayaad ka tegaysaa marka waa ku sabar siinayaa waana ammaan soo maha waxaas ayb cumar marka waa sakaraad waay markaasu wuxuu u cabsaday yacni waxa uu e, racyadiisiiyo badatay iyo dadkiiyo marka cadaalad iyo u baahnaayo isagii weliba uu cadaaladii ku dadaalay haddana dadka wan wanaagsane iyagoo wanaag sameeyay cabsadaan ibnu cabaas baa marka wuxuu ku leeyahay sidaas ma ahan waxaan aada sheegayside adiga nebigii baad la saaxiibtay saaxiibtinimadiisii waa wanaajisay isagoo kaa raalli abuu dhintay abuu bakar sidoo kale haddana adigii muslimiintii waxaad ka tegaysaa iyagoo raalli ka ah ku jecel wax fiican buu ku ammaanay marka wadakara tamaam alxadiidi wa qowla cumar radia allaahu canhu dalika mannun min allahi tacaala xadiidka dhamaystirkiisa waxaa ayuu sheegay marka iyo inuu cumar yidhi taas waa gallad alle waa gallad ilaahay subxaanahu watacaala tacaala uuna galladay weeyaan buu yidhi cumar warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi shumaasata bidami shiini wafatxihana waa la aqriyay shamaasa qaala waxa uu yihi xadarnaa camra bna alcaasi camra bna alcaas ayaan xaadirnay radia allahu canhu wahuwa fii siyaaqati lmowt isagoo geerida kaxaynteeda ku dhex jiro yani isagoo geeridii loo kaxaynayo ayb fabakaa tawiilan waa ooyey marka camru lcaas wax badan buu ooyey waxawala wajhahu wejigiisii ayuu wareejiyey ila ljidaari jidaarka ayuu u wareejiyey yacnii wejigiisii buu leexiyey derbiga xaggiisa u leexday fa jacala bnuhu wiilkiisiibaa wuxuu gudagalay yaquulu inuu dhahayo yaa abataah aabow amaa basharaka rasuulu llahi sal ly slam bikada nebiga soo waxaas kuguma bishaaraynin amaa basharaka rasuulu rasuululahi sal l slam bikada nabigasoo waxaa kuguma bishaaraynin fa aqbala biwajhi wejigiisi ayuu kusoo jeestay faqaala waxa uu yidhi ina afdala maa nuciddu waxa aan diyaarinayno waxa ugu fiican shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah weyaan waxa aan diyaarsanayno waxa ugu fiicani waa shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulullah taasaan anagu marka waxa aan diyaargaraynayna taabaa ugu wanaagsan buu yiri marka towxiidkii qofka muminkaa waxa uu shinsado waxa ugu weyn waa ayb midda kale meesha waxaa ku jirta in qofka jiran haddii uu cabsado ama uu argagaxo in la ammaano acmaashiisii lagu ammaano fiicnayd saa ma yeeli jirin oo saas ninkii samayn jira ma tihido sidaa la yiraha ilaahay ajar yani daniga u wanaajiyo waxyaabahaas waxyaabahaasna weliba cumar bnu lcaas markii sidaas la yidhi wuxuu yidhi annaga saddex xaaladaan soo maray xaalad nebiga cid aan ka necbay ma jirin uu yiri haddii aan arki lahay oo aan makansado inaan dilana waa dili lahay xaaladaas ilaahay baa naga bixiyey haddaan ku dhimo lahayn ahlunaaran noqon aan ahaan lahaa xaalad kalena waxa ay ahayd buu yidhi nebiga waa islaamay nebigaan la joogay oo rasuulkii baa noolay marka wuxuu yidhi haddaan wax aan ka jeclayna ma jirin uu yidhi xaaladaas marka haddii aan ku dhiban lahaana waxaan rajeyn lahaa jannada xaaladan hadda aan ku jirno saddexaadna waxay tahay buu yidhi xaalad arrimo ayaan maamulnay meelo ayaa madaxna looga dhigay ma naqaan waxaan ka noqo xisaabteeda say noqon doonto yii cabsi ayb saddexdaas xaalad ayaan soo maray yidhi camr bnulcaas uma dakara tamaama alxadiidi buu sheegay warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ilqaasimi bni muxamed bni abi bakrin radia allahu canhum ana caaishata radia allahu canha ishtakat caaisha ayaa xanuunsatay fajaaa bnu cabaas ayaa yimid radia allahu canhuma faqaala wuxuu yihi yaa uma lmuminiin um taqdamiina calaa farati sidqin waxaad u hormaraysaa ceelalyo run ah farad ceelalyadaad qofka dadka ay dirsadaan oo sahanka usii noqdo oo biyaha iyo meesha biyaha ku jiraan usoo sheego taqdamiina calaa farati sidqin ayaa calaa farati sidqin rasuulilahi sal l slam ceelalyadaada yaa waayna rasuulkii waay sal l slam hadaad geeriyato marka nebigaa u tegaysaa buu leeyahay wa abi bakrin radia allaahu canhu iyo aabbahay abubakar iyo rasuulkii markaa zawjkaagii ah rasuulkaagiina ah marka intaas niyad dhis weyn wa warawaahu lbukhaariyu ayda min riwaayati bni abi muleykata ana bna cabaasin ista'dana calaa caaishata radia allahu canha ayuu ka idin dalbaday qabla mowtihaa geerideeda ka hor wahiya maqluubatun iyadoo markaa laga adkaaday oo geeriduyani jiradu ka adkaatay qaalad waxay tiri akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yuhniya calaya inuu i ammaanaan ka baqayaa ninkan faqiila lahaa waxaa lagu yidhi ibnu cami rasuulilahi sal l salam nabiga in adeerkiis waayo min wujuuhi lmuslimiina dadka muslimiinta wejiyada wejiga u ah waay qaalat waxay tiri iidanuu lahu u idma qaala waxau yiri kayfa tajidiinaki seenkaa helaya inaad tahay qaalat waxay tiri bikhayrin khayr in ittaqaytu haddaan alla ka cabsado khayr qaala waxau yidhi fa anti bikhayrin adiga khayr baad ku jirtaa in shaa allah zawjatu rasuulillaahi rasuulka xaaskiisii baa tahay walam yankix bikran khayraki gabar nebiga ma guursanin aan adiga ahayn haweenka kale dhan oo nebiga guursada garoobbay ahaayeen wanasala cudruki min asamaa dadkii markay beenta kaa sheegeen oo ay ku masabiteenna cudurdaarkaagii iyo inaad beri ahaydna kor ayaa laga soo dejiyey samada in aladiina jaa-uu bilifki qisadaas waa marka kheyrkan faraha badan baad leedahay uu leeyahay nacam marka waana imaamu nawowi wixii u baabaystay daliilkeeda waa baabu maa jaa-a fii tashhiyati lmariidi qofka mariidka jiran wax ishtihayntiisa inuu wax jeclaado rawaynaa fii kitaabay ibni maajah wabni sunniyi biisnaadin daciifin can anasin radia allahu canhu qaal dakhala anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu usoo galay calaa rajulin nin yacuuduhu isagoo booqanayo fa qaala waxa uu yidhi hal tashtahii shay-an wax ma jeclaysanaysaa wax ma rabtaa tashtahi kackan kackac ma rartaa buu yiri nacam ayb qaala nacam buu yihi haa fadalabahu lahu waa u dalbay marka nebiga sal l slam marka mariidku inuu wax ishtihayn karo haddii wax uu ishtiheeyana marka ay yani loo doonayo ayb meesha marka wuxuu leeyahay fiihi yaziid araqaashi ayaa ku jiro xaafidku waxauu yidhi wadakara ibnu maajah qabla xadiidi anas xadiidan libni cabaas fi lmacnaa wasanaduhu aslaxu min hada wacajibtu lishaykhi kayfa akfalahu ayb watarjamatuhu taqtadii dikrahu wafii sanadihi dacfun baa kaana ku jira walahu shaahidu can cumar akhrajahu bnu abi dunya fi kitaabi lmaradi walkafaaraat laakinahu mawquufun xadiid kaloo kan ka wanaagsanaa jiru yidhi oo ibnu maaja kan uu ka hormariyey kaas marka inuu soo qaatay ayade sida uga tega aan la yaabanahay kaa laftirkiisana dacfi yarbaa ku jira warawaynaa fi kitaaby tirmidiy warawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wbni maaja can cuqbata bni caamiri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama laa tukrihuu mardaakum dadkiina jirran ha ku dirqinina cala acaami cuntada dadkiina jiran cuntada ha ku dirqinina fa ina allaha allah yudcimuhum quudinayo wayasqiihim waraabinayo qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayaa tirmidina uu yidhi ayb oo dadkii marka kana wuxuu sheegayaa inaan lagu dirqinin dadka ayb xadiidkan marka xaafidku marku taqriijiyey kadib wuxuu yihi hada xadiidun gariibun min hada lwajhi wahuwa xasanun lishawaahidihi xadiidkan marka waa xasan shawaahidiisu xasan ku yahay waayahay baabu alabi alcuwaadi ducaaa min almariid baabu alabi alcuwaadi dadka wax soo booqanaya dalbashadoodii banaanashadeedii ayuama xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay adducaaa ay dalbadaan duco min almariidi qofka jiran ay ka dalbadaan ninkii jirana in layidhaha noo ducey rawaynaa fi sunan ibni maajah wa kitaabi bni sunniyi biisnaadin saxiixin aw xasanin can maymuuna bni mihraan can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa dakhalta calaa maryadin qof jiran haddaad u gasho fa murhu far falyadcu laka ha kuu duceeyo qof jiran haddaad u tagto ii duceey fa ina ducaa'ahu ducadiisa ka ducaa'i almalaa'ikati oo kale weyaan malaa ducadooda oo kale laakin maymuun laakina maymuunan lam yudrik cumara radia allaahu canhu laakiin maymuun ibnu mehraan cumar ma soo gaarin oo sanadka xadiidka inqidaac baa ku jiro sidaas ayaana markaa waxaa weeyaan dacfi uga jiraa meesha ayb inqiaacaasana ku jira kada fi dibaajati lidamiriyi ayb Ouais. xaafidku marka hadalkan kabacdi markuu yidhi eh, laakin maymuun lam yudrik eh, cumar hadalkan markuu yidhi kabacdi wuxuu yidhi falaa yakunu saxiixan walow ictabada lakaana xasanan haddii xadiidkan ou xoog yeelan lahaa xasan buu noqon lahaa laakin lam najid lahu shaahidan yasluxu lilictibaari shaahid u suubada ictibaar ma aanan u helin faqad jaa min xadiidi anas waabi umaamata wa jaabir sanadi kullin minhumaa man nusiba ila alkadib mid kasta marka sanadkiisa qof kadaab ama kadib loo nisbeeyaa ku jiro sidaa darteed marka shaahid marka oo xoog le ma ah baabu wacdi اlmariidi bacda caafiyatihi wa tadkiirihi اlwafaa'a bima caahada allaha tacaala calayhi min altowbati wagayriha dadku markay jiran yihiin waxaa laga yaabaa inay ilaahay ballan la galaan oo yidhaahdaan haddii ilaahay tan iga kiciyo waxaasaan samaynayaa saasaan u tukanayaa saasaan qur-aanka u akhrisanayaa sidaasaan yeelaya ballan inuu alla la galo markuu caafimaado marka in la yidhaha ballantaas oofi oo taa lagula lagala yani lagu tirtirsiiyo baabu wacdi lmariidi qofka jiran wacdintiisa in la wacdiyo bacda caafiyatihi caafimaadkiisa kadib wa tadkiirihi iyo xasuusintiisa alwafaa la xasuusiyo xasuusintiisa alwafaa uu oofiyo bimaa caahad allaha wuxuu alla kula ballamay tacaala calayhi oo min atowbati towba ay wagayriha qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi awfuu bilcahdi ballanta oofiya ina alcahda kaana mas-uula ballantu waa mid laysa su-aalayo wa qaala tacaala alla waxau yihi walmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu kuwa ballamahooda oofiya hadday ballamaan wal fi lbaabi kahiiratu macruufatun rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can khawaati bni jubayri radia allahu canhu qaal maridtu waan jiraday facaadanii rasuulu llahi sal l slam rasuulkiibaa isoo booqday faqaala waxauu yihi saxa aljismu yaa khawaatu jirka ha raysto ha caafimaado qultu waxaan idhi jismuka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay jismigaagana ha caafimaado qaala waxa uu yidhi fafi lillaahi bimaa wacadtahu amase inay khabar iska tahayoo jirkaagii waa caafimaaday markaasuu yidhi fafi lillaahi fafi haddaba oofi lillaahi alla u oofi fi waa mogtaha wafaa wafaa markay tahay waawdan waa la tuura iyo fii ayaa mudaaricu noqonaa majzuum ka dhig iyadaa tuuraysa haddana dambe lam yafi ay noqoneen amar ka dhig murbi xarakatihi kii ahay lamta tuur iyada tuur maxaa soo haraya fi keliyaa soo harayso fi oofi waa marka <coughs> faafi lilaahi alla u oofi bimaa wacadtahu wixii aada u yaboohday ood ballan kula gashay qultu waxaan idhi maa wacadtu llaaha shay-an alla waxba kulama ballamin qaala waxau yidhi balaa inaadan kula ballamin iska daya kula ballantay innahu maa min cabdin yamradu addoon jiranayaa ma jiro ilaa axdatha lilaahi casa wajalla khayran ilaa alla wuxuu usoo darisiiyaa khayr fafi lilaahi bimaa wacadtahu wixii alla aad kula yaboohday aada kula ballantay oofi ayb xadiidkan baa marka uu keenay ayib marka uu xaafidku takriijiyey waxa uu yihi xadiidun qariibun akhrajahu ibnu abi dunya fi kitaabi almaradi walkafaaraat wabnu shaahiin fi kitaabi asaxaabati wabnu qaanic kulluhum yantahuuna ilaa maxamed bn اlxajaaj almusaqar ayb sakatuu canhu waa ka aamuseen wahiya cibaarat cindahu can اtarki ayb qaala bnu cadiy wاdacfu calaa xadiidihi bayinun qaala alxaafidu wajadtu lahu mutaabican fi shaykhihi khawaat ibn saalix bni jubayr can abiihi can jaddihi wakhawaatu abuuhu dakarahuma bn xibaan fi اhiqaati wاtaabicu akhrajahu alxaafid bnu cabdillaahi bni isxaaq alhaashimi qaala xadahanaa khawat bnu saalix ibni khawaat can abiihi can jadihi fadakarahu qaala alxaafid bacda dikrihi min ariiqi muusa bni zakariya shaykhu abaraaniy min ariiqi muusa bni zakariya shaykhi abaraaniyi fiihi waxau yihi fiihi maqaalun lakin lam yanfarid bihi faqad akhrajahu bnu qaanic waakhraja asaraaj fii taariikhihi xadiidan aakhara xadiidka xadiis dacfi ku jira weyaan ayb baabu maa yaquuluhu man ya-sa min xayaatihi ah, kan marka dheeriya war badan buu rabaa kan wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi